alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma waslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu sulxi telefoonka iska hagaajiaji baabu sulxi heshiiskiibuu baabu yahay sulxiga waxaa la yidhahdaa caqdun yarfacu nisaac baa la yidhahdaa waa heshiis ishaysiga labada ruux ay ishaystaan dhammaynaya oo goynaya nooc tanaasula waa can camr bni cawfin almusani radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sal lla alay waslam qaal asulxu jaa bayna almuslimiin asulxu heshiiskii jaa mid bannaan weye bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda oo soconaya mid fulaya waay ilaa sulxan heshiis mooye kaasoo xarama xaaraameeyey xalaalan wax ilaahay xalaaleeyey xaaraam ka dhigay aw amase axalla xalaaleeyey xaraaman wax alla xarimo sharcigu diiday xalaaleeyey mooye waalmuslimuuna muslimiintuna calaa shuruuihim shuruudooda korkooday ku sugan yihin shuruudooda korkeeday ku sugan bimacnaa waxay ku heshiiyaan bay ku dul soconayaan oo ku qasban yihiin isla gartaan ilaa shartan shardi mooye oo xarama xaraameeye xalaalan xalaal aw amase axalla xalaaleeyey xaraaman ama xaraam xalaaleeyey mooye rawaha waxa wariyey atirmidiyu baa wariyey oo saxaxahu buuna saxiixiyey xadiidun xasanu saxiix buu yihi wa ankaruu way ku inkireen culimadii xadiidku way inkireen calayhi tirmidi korkiisa way ku inkireen saxiixinta xadiidkaas ankaruu calayhi tasxiix alxadiid waay xadiidka saxiixintiisa waa lagu diidayo alimaam tirmidi arrintaa iyada waa lagu qoonsaday oo laguma waafaqin maxaa loogu inkiray oo loogu diiday wuxuu leeyahay lianna raawiyahu xadiidka ninka warinayahay kaiir bnu cabdlaahi bn kaiir bnu cabdillaahi bni camri bni cawfin waay kaiir bnu cabdillaah bni cawf bn camr bni cawf waay lianna raawiyahu ana raawiyahu kaiira bni cabdillaahi bni camr bni cawfin daciifun waay k ninka warinayo ninka magaca le ah waa nin daciif wa kaanahu wuxuu u cudur daarayaa xaafidku marka tirmidi isagoo ninkaa daciifkii uu sanadka ku jiro tirmidi haddana xadiidka muxuu u saxiixiyey xoogaa cudurdaar buu marka ugu qiil bixinayaa imaam alxaafid ibn xajar wa kaanahu waaba isagoo xaafidku ictabarahu xadiidka ictibaariyey tirmidi wey macnaha xaafidku wuxu uhi wakaanahu tirmidi waaba isagoo ictabara ictibaariyehu xadiidka bikasrati turuqihi uruqdiisa iyo jidadkiisa badnaantooda sababteeda isagoo ku ictibaariyeba wey yani waxa weyaan walow sanad kale daciifa ha ahaado oo ninkaa kasiir ibn cabdillahi ibn camr ibn cawsila oo daciifa haba ku jiro laakiin haddana tirmidi xadiidka wuxuu u saxiixiyey baad moodaa buu yidhi duruq fara badanoo kaluu ku yimid marka duruqda inuu isku xoojiyey baad moodaa buu leeya tirmidi saasuu uga cudurdaaraya laakiin baraa keliya kumuna saxiixinin leanna sida muxadikiintu ay muxuu ahaaye qawaacidda raacaana ah xadiidku waxaa laga yaabaa sanadkiisu inuu daciif yahay laakiin duruq fara badan intuu kusoo soo arooriyo jidad badan ku yimaado mutaabacaad iyo shawaahid yeesho inuu sidaas saxiix ku noqo saasuu marka ugu cudurdaaraya xaafidku oo bimaanaa ugu qiimixinaya sida uu sheegay xaafidku sanadkaas xadiidka waxaa ku jira kaiir ma cabdilaahigaas axmed ibnu macin iyo abu zurca ayaa daciifiyey alimaam ashaafici iyo abu daawuudna waxayba ku tuhmeen inuu beenaalo ahaa waxaaba ka sugan inay yidhaahdeen waa min arkaani ilkadib tiirarka waaweyn beenta ku taagantahay wayan bay ku sheegtay saxiixiyey qolyaha beenta ku tuhmayna waxoogaa wuxuu yidhi xoogaa muusta warkooda uu yaro fogey fatxulbaariga wuxuu leeyahay culimada badankood baa qaba inuu daciif yahay laakiin bukhaari iyo tirmidi ibn khusayma ayaa xoojiyey arrinkiisa waa nin marka laisku khilaafsan yahay cala sawaab laakiin daciifa waay saas daraaddeed xadiidkiisu waa xadiis daciif sanadku waa daciif waqad saxaxaw saas daraaddeed xadiidka waxaa daciifiyey sida muxuu ahaayey ibn cabdilhaadi oo kaleeto fi muxarar ibn xajarna sidoo kale talkiisku ku daciifiyey ayruhum xadiidku marka waxa weyaan yani waxa way ariiq ahaan ma sugna ariiq ahaan ariiq waa daciif waqad saxaxa waxaa saxiixiyey xadiidka ibnu xibbaana baa saxiixiyey min xadiidi abi hurayrata abi hurayre xadiidkiisa xalwi min xadiid abi hurayra isagoo ka ahaaday radi allahu tacala canhu ayb marka hore waa xadiiu camr bn cawf almuzani sanadkiisana ninkaa daciifkaa ku jira saxaabigaasaa warinay mar kaluu xadiidku yimid isagoo abu hureyre nabiga ka warinay sal l sl oo ibnu xibbaan soo saaray oo weliba uu saxiixiyey markuu xadiidku abi hureyre yahay kadalika waxaa saxiixiyey cabdilxaq alishbiili sheekh albaanina waa taxsiiniyey xadiidka bacdamaa uu sheekhu sheekh albaaniya uu u keenay turuq fara badan iyo shawaahid u keenay kadib baa wuxuu yihi wa jumlat qawli ana alxadiida bimajmuuci hadihi turuq yartaqi ila darajati asaxiixi ligayrihi warka marka lasoo ururiyo xadiidka turuqdiisa markii laysu geeyo iyo jidadka uu ku yimid xadiidku kor wuxuu ugu kacayaa inuu saxiix yahay wa hiya wain kana fii bacdiha dacfun shadiida fasaa'iruha mima yasluxu istishhaadu bihi laa siyama walahu shaahidun mursalun jayid buui turuqda qaarkood dacfigeedu haba daraado laakiin kuwo yani la istishhadsan karoo laisku xoojin karaa jira bui saasuu xadiiska ku saxiixiye marka marka xadiisku duruqdiisa iyo saxiixiisa marka laisu geeyo xadiisku waa saxiix ayib xadiisku wuxuu inoo faa'iideeyey asulxu jaa bayna almuslimiin yani muslimiintu nizaaca iyo muranka dhexdooda dhaca inay heshiis ku dhamaystaan oo laisu tanaasulo waa arrin saxaw ah dayn almuslimiintaasi kharaja mahraja alkaalib baa la yidhaahdaayo laazim ma ah xataa bayna almuslimiin waalkufaar haddii sulxi u dhaco sulxaasi waa jaa-is maxaa muslimiinta loo qeyday qeydkaa loo keenay waa sida badantay waxaa sulxu dhex maray muslimiinta u badanya laakiin hadday dhacdo muslim iyo gaal dhex marta oo muslimiin iyo gaalo sidoo kaleeto sulxu waa jaa-is waay waxaa laga soo reebay heshiiskaas waa inuusan shareecada khilaafsanayn aadamku xaq umale ay mxuu ahaaye ku bedelaan waan ku heshiinay haddaad ku heshiisaan allaa diiday waan ku heshiinay sharcigii baa diiday hadduu harcigi diiday socon maayo marka heshiiskiina waa baail saas man waxaa kaloo xadiidku uu yidhi shuruuda muslimiintu shuruudooday ku dul sugan taa hore waata qur-aanku inoo sheegayo wasulxu khayr wasulxu khayr wain imra'atun kaafat min bacliha nusuuza aw icraaban falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahuma sulxa wasulxu khayr hadday haweenaydu aragto inuu ninkeedu waxoogaa ka sii jeedo uusan rabin oo nacsan yahay inay heshiiyaan yani dambi dambi ka soo gaari maayo inay isheshiiyaan oo meel dhexdhexaada isugu yimaado maadaama ninkiiba uu kasii socdo uusan rabinba inay tiraado war xuquuqdeediiba wax ka tanaasulahayaayeniyo eerkaa damiinun gurigu ha jiro laakiin xuquuqdaydana waa laaman ka tanaasulaya qaar ka mid muxuu ah. ahaaye tii jiifka ha noqoto tii diinka ha ka tanaasulaya wasulxu khayr buri basaaraka tacala intuu gurigu dubi lahaa waxaa laga tanaasulo gurigaasi dhisnaadeen xuquuqa laga tanaasulo waxay ku timi badan yihin waatay muxuu ahay qisadii sawda sawda um radi allahu canha markay duqowday ayay waxay istiri nabigu sal lay slam inuu ku furaa markaas waxay soo jeedisay rasuul ilaahi ow ha ifurin habeenkaygii aad ii imaan lahaydna waxaan kuugu wareejinayaa xaasaskaaga saad ugu jecesha caaishaan kuugu wareejina anigana xaasaskaagan ka noqday un xarig haysan yahay yani way weynaata marka aayadana marka rabbi watacala kaga hadlaya wasulfu khayr badelkii ah, la kala tegi xuquuq in laysu tanaazulo wa maxay kala yidhahdaan culimadu yidhahdaan yani asulfu sayid alaxkaam baa la yidhahdaa heshiis in wax lagu dhammaysto dadku is afkartaan oo isu tanaasulaan axkaamta dhan bu isagaa sayid ah in go-aan kugu soo baxo maxkamadi ku xukunto ama dad xakamood u gardhiibateen ay ku xukumaan waxaa ka fiican intaad wada hadashaan in laysu tanaasulo la jiijiido kadibna meel lex laysugu yimaado isna wax lagu dhamaysto sharti laakiin wax la dhamayn karo lagu heshiinayo waa inu sharcada kuseen waa oo macnaha waxa wey ama waa inuu yahay yani fii xuduud jaaiska waa inuu ku jiro wax shareecadu banaysan waa inuu yahay waajibna lama jebin karo shay xaaraamana lama geli karo qodobka labaadna waxa xadiisku ka hadlay muslimiintu shuruudooday ku sugan yihin shuruudooda waxa weeyaan waa wixii ay ku heshiiyaan waxay wada dhigtaan waxay ku ballamaan ayaa ku qasban yihiin ilaa shardigay wada dhigteen inuu shareecada meel kaga dhacayo mooye shardigay wada dhigteen hadduu xalaal xaraameynayo ama xaaraan xalaalaynayo marka shareecadii khilaafsanya shardigaasi waa bail walaw kaana miata shartin xadiiu bariirasa kulu sharin laysa fi kitaab illah fahuwa bail walaw kaana miatu sharin shar llahi awfaq saas man boqol sharina ha ahaadee mar hadduuna ilaahay sharcigiisa uu khilaafsan yahay waxba kama jiro aki cumar radi allahu tacala canhu ardaa hadalkiisiiba ahaa yani maqaaطicu lxuquuqi cinda shuruud xuquuqdu meelahay ku go'do waa shuruuda agteeda wixii la dejistay waa laazima oo de waxay soo gelaysaa ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud awfuu bilcuquud heshiisyadaad gelaysaan iyo shuruudaad gelaysaan oofiya ayb haddii aada isqabataanna waxaad dhibateen baa laydinku xukumay shirkad baad tihin shuruuc baad dejisateen nidaam baa idin yaalla waad isqabateen nidaamkan baa laydinku kala saari ma diidi kartid lanna waxa weyaan dad baad la gashay allahuma nimaamka iyo shuruudaasi cuquudaasi inay sharcada ka imaanaysoimadaa sharcada waa burisay man saas weyaan wlmuslimuuna calaa shuruuqihim ila shartan xarama xalaalan aw axalla xaraaman qeydkaa dambe yani labada mas'alada ku jira oo axalla xaraaman iyo xarama xalaalanta ah ayaa waxa weeyaan eh, culimada qaarkood waxay u qaateen fii xuduudi lmubaax wixii mubaax ah oo shareecadu kuu ogoshahay inaad samaysana kuu ogoshahay inaad ka tagtana kuu ogoshahay haddii aad heshiis ku gasho inaad ka tagto ma aha macnaheedu taxliilulxaram ma haddaad heshiis ku gasho inaad samaysana laazim bay kugu noqo haddaad heshiis ku gasho inaad ka tagtana laazim bay kugu no heshiiskaa laazim ka dhigay shardigaad dadka la gashay baa laazim ka dhigay walow asalkiisuisa laazim mahaan saas daraadee waa alimaamu axmed caleyh raxmat ullah waa ka maray oo ku tegey ninku haweentiisa hadduu shardi uga dhigo in uusan la guursanaynin sidaan uu ku guursado shardigan ku guursado lama guursan kara buui ina axaqa maa awfaytum bihi min ashuruui e ma istaxlaltum bihi lfuruuj shardi la fuliyo waxaa ugu xaqnimo badan shardiga aada furuujta ku banaysateen marka wuxuu leeyahay shardigani inuu ninku guursado naag labaad iyo inuusan guursanin mas'alo laazim sharciga maaha yajuuzu lahu an yatasawaj wayajuuzu lahu an yatruka zawaaj aani so masle khiyaar uga furaya maaha hadduu shardi ku galo inuu zawaajka labaad uusan samaynaynin shardigaasaa ku laaziminaya bui mana mxuu ahay taxriim alxalaal maaha bu wakadalika hadduu shardi ku galo inuusan beled mucayana ka raraynin meeshan kaa rari maayo aan ku guursado adigaasa kugu guursanay waa soo xerogelis markaa soo xerogelisay baa dabaaila saa doonta ka yeeshay socon mayso xilay haddii uu shardigii oofin waayo khalaas xaq bay leedahay marka ina maxkamada doonto oo isfasaqdo fa ilaa muxuu ahay yani waxa weyaan almuslimuuna calaa shuruutihim waay sidaa waxaa khilaafsan jumhuurta oo iyagu ra'yi kaa ka gedisan bay waa taa labada masalaba waxay leeyihiin yani waxa weye taxriim alxalaal baa ku jirta oo raajix ah weye masaladu waa ra'yiga imaam axmed caleyh raxmatullah saas ayb an abi hurata radi alahu tacala canhu ana nabiya sal lay slam xadiku marka wuxuu faa'ideynaya daahirkiisa asulxu jaaizuntaas asulxu jaaizun cumuumka lafdiga wuxuu faa'ideynaya cibaaradaasi cumuum bay faa'ideynaysaa wuxuu marka soo gelaya kullu sulxin ilaa wixii aayaddu waxaan jira xadiis soo reeb mooye sulx kastaa soo gelaya yani waxa laga heshiinayo ama wax laysla qirsan yahay ha noqdo xaq laysla qirsan yahay ama xaq laysku inkirsan yahay ha noqdo labadu way soo yani xaq laisku inkirsanya maala waxa way waxbaan kugu sheeganaya aniguna waan inkirsanahay inaan ka heshiino nidhaahno war muxuu ahay wuxuu waa toban kun dee wixii haddaynaan isla ogolayn adiguna shan ka tanaasul shanna aan ku siiyo inkaar bay weli taagan tahay xaqu ma sugnaanin yaa iskale lama gaadhin ayadoo laysku inkirsan yahay heshiis waa laga geli karaa sulci waa laga geli karaya maa abu xaniifa iyo maalik iyo axmed iyo jumhuurtaa qaba camuumka xadiidkana waa laga qaadanayaayo asulxu jaaizun cumuum bay faaidnsa ama mid laisla qirsan ha noqdo xaqu ama mid laisku diidan yaha noqdo alimaam shaafici aleh raxmatullah baa isaga wuxuu qabaa waxa laisku diidan yahay iyo xaqa aan markaa laisla ogolaan sulx lagama geli karo oo xadiiskii wuxuu deliishanaya laa yaxilu maalu mri'in muslimin ila biqiimati nafsihi iyo xadiis iyo laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbail nusuusta caamka buu deliishanaya laakiin shayga marba hadduu ruuxa heshiis ka galo oo uu ku qanco raalli ku noqdo inuu heshiis ka galo bimacnaa waxa wey waa nafsin iibatu nafsin w manaa marka taasay kutusaysaa وan abi hurarata radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yihi laa ymnac yuusan diidin jaarun daris jaarahu dariskiisa yuusan u diidin an yagriza inuu tallaalo khashabatan qori ama siir fii jidaarihi darbigiisa inuu ku sallaasho yani daris yuusan dariskii kale u diidin inuu derbigiisa eh, muxua jiirka ku qabsado ama jiirka gashado yuusan u diidin uma kadibna yaquulu wuxuu leeyahay abu hurayrata abu hurayra wuxuu leeyahay xadiiskaa markuu sheegay kadib maa lii maxaa ii sugnaaday araakum xaalaan idin arkayo mucridiina xaalatiin kuwa kasii jeeda canhaa arrintan maxaa idinku dhacay maxaa idinku dhacnamayo arrintan aad u qaadan laadiin uga cararaysaan wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la armiyanna waan gani oo waan gani bihaa iyada bayna aktaafikum garbihiinna dhexdoodaan ku tuuri banan ku ganaya ah, idinkoo sii cararaya walle dhawarka idinkaga akrin wayman idinkoo sii cararhaya oo ka cararaya idinkala daba hari maaye garbaha dhexdooda iyo dhawarka meeshaasaan idinkala dhicin waan sheegi anugu muttafaqun caleyh buhari muslim soo saaray ayib xadiidkan waxaa loo keenay inaysan u banaanayn ruuxa dariska ah dariskiisa kale waxaan isagana waxba yeelaynin isagana faa-iida uga jirto inuusan u diiday leanna waa min xuquuqi iljiwaar darisnimadu xuquuqday keenaysa ka mid muxuu yahay xaqani xaqani waxa weeyaan dardigaa wuu doonayaa inuu manafaacadsado adigana wax dhiba kaama soo gaadhay wax kaluu ku qabsanayaa geed buu kashanahayaa wuxuu ahay gurigii u dhisanahaya ama bal tiir buu gashan rabaa ha u diidin isagana munaafacaad bay u tahay adigana waxba ku yeeli mayso sooma oo geedkaaga in la harsado harkani adiga ma dhibbaa kaa soo gaadhay ki hadduusan dhibba kugu haynin dariskiina anfacayo ha u diidin way macanaha sidaas weyaan ayb culmadu waxay qabaan axmed iyo isxaaq ibn xabiib min almalikiya shaafici fi lqadiim iyo culama xadiid waxay qabaan hadduu u diido oo dariskiisa u diido inuu dardigiisa uu tiirka gashado xaakimka iyo dowladdu inay ku qasbi oo waa xaq laazimi leh maa istixbaab iyo waxaa khiyaar kaaga furaya ma hadduuba u baahdo waa inaad haddaad siin weydo waa inay dowladdu kaa qaato saas maana sidaasay qabaano maxaana faaiideynaya laa yamnac nahyigaasaa faaideynaya lana anahya fii aslihi wuxuu faaideeya taxriim sooma marka xaaraan bay kaa tahay hadday xaaraan kaa tahayna cagsigaa waajibayo inaad siisaan inaad siiso uu ka faaiideysto sidaas man fii xaalatii oo dhib kaa soo gaadhaya iyada hadday dhibaata kaaga imaanayso markaa iyada waxay u baahan tahay in dhibkaagana la xalliyo dhibkiisana la xalliyo laakiin loo dhihi maayo kan dariska ana ha loo faa'iideeyo kan kalena ha lagu dhibo haddii dhibbo meesha ku jiro xal buu bahay saas daraaddeed baa wuxuu ku yimid xadiid ibni cabbaas ayaa jumlaadka laga hormariyey wuxuu nabigu sal lay slam laa darara walaa diraar walirajuli an yadaca khashabahu fii xaa'iqi jaarihi dhibi ma jiro in laysdhibo maaha haddii lagu dhibona dhibka dhib lama qaabiliyo laa darara walaa diraar ninkuna wuxuu leeyahay buu nebigu sal ly slam inuu tiirkiisa iyo qorigiisa ruuxa kale derbigiisa inuu gashado ku dhajisto xaqu leeyahay maxaa laga hormariyey laa darara walaa diraar axmed ibn maaja baa soo saaray waana xadii saxiix laa darara walaa diraar bimacnaa waxa weeyaan dhib hadduu jiro isagu xal buu baahan yahay ee haaliban waxa weye derbigaagaa sii jeeda ruuxa kugu dhegane boloskiisa ama booskiisa kugu dheganya inuu ka faa'iidaystaay wax dhiba kuguma hayso laakiin hadduu dhib ka imaanayo laa darara walaa diraar qaacidadii waxay ahayd muxuu ahay xadiiska laftiisa waa qaacida addararu laa yuzaalu bidararin milihi dhibka markii la doonayo in la zuuliyo dhib isagoo kalea laguma zuuliyo ah, dadka waxaa lagu zuuliyaa dhib isaga ka yar waa markaad laba dhib kala dooranayso laakiin laba dhiboo isku mid ah lama kala muxuu ahay laba dhiboo isku mid ah la zuuliyo ruuxa hadduu dhiboonayo kana dhiboonayo dhibka in looga dhibo in la xaliy ubaahay isku si looga mxuu ahay looga mxuu ahay looga horto ayb culimada qaar ka mida ah waxay qabaan iyagu waa maaliki abu xaniifa iyo fii qowlihi ljadiid ayagu waxay leeyihiin ilaa uu ruuxa guriga iskale dardiga iskale idankiisa la helo muxuu ahaaye lama isticmaali karo xaakimku iyo dowladduna mama qasbi karto halkaasa marayaan nahyigan an laa yamnaca nahyu tanziih wayleeyihi waxay ku xambaarayaan oo sunno iyo istixbaab mooye wax laazima maaha ayb taxriim markaa idiin nusuusta naskan iyo nusuusta kale ruuxa muslimka ah, xoolihiisa inuu raalli ka yahay mooye inay xaaraam tahay sheegaysa nusuusta iyo naskan ay waxoogaa iswaafajinayaan laakiin sida alimaamu bayhaq cala raxmatullah iyo keyrkii ay leeyihiin iskama hor imaanaysa xadiidkanna waa xadiis khaasa ah, nusuusta kalena waa nusuus caam khaas iyo caamna tacaarud kama dhexeeyo saas daraadeed baa bayhaqi wuxuu yihi lam najid fi sunani saxiixa maa yucaaridu hada alxukma ilaa cumuumaat laa yustankaru an yakusaha xadiiskan naf ka hor imaanayna ma hayana buud ilaa cumuumaat nusuus kaloo caam ah oo aan la inkiri karin inuu khasisayo mooye saas daraaddeed isagaa lagu socdo khaas ah waa xaq alla tabaaraka watacaala uu dariska siiyey wy man ayb an abi xumaydin saacidi radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasul sal lay slam rasuulku wuxuu yihi laa yaxilu xalaal ma ah limri'in ruu xalaal uma aha an ya'kuda inuu qaato casaa akiihi walaalkii ushiisa inuu qaato bikayri tiibi nafsin naf raalli ahaanteed la-aanteed oo minhu isaga xaggiisa ka ahaatay iyadoo ayna jirin inay naftiisa ku qanacsantaho raalli ku tahay laa yaxilu xalaal maaha limri'in an ya'kuda inuu qaato casaa akiihi walaalkii ushiisa bikayri tiibi nafsin naf qanacsanaanteed iyo raalli ahaanteed la-aanteeda oo minhu isaga xaggiisa ka ahaata rawa waxaa wariye ibnu xibbaana baa wariye walxaakimu fii saxiixayhima labadooda saxiixay ku wariyeen wakadalika waxaa soo saaray axmed iyo bayhaqi xadiidkuna shawaahid badan buu leehay oo uu saxiix ku noqonayo saas daraadeed buu sheekh albani caleyh raxmat fi irwa alhaliil iyo haayat lmaraabka labadaba ku saxiixiyey ayib xadiidku sidaasaa asal ah waana masalo min qawaadic shariica ka mid a ah ruuxa muslimka inaysan xoolihiisu ku banaaneen hadda waxaa laga cabiray ushiisu kuma banaan ushiisu kuma banaan maxaa laga wadaa ul haddii la cabiray ul wixiis kasii weynna waa kasii xajiraan waa saas daraaddeed ba alfaad kale waxaa ku yimid laa yaxilu maalu mri'in muslim ruux muslima xoolihiisu xalaal wakadalika ruuxa muslimka waxaa la ah gaalka markaa aan dilkiisu bannaanayn xardiga ahayn isagana xoolihiisu ma banaana ama waa gaal ballan lala galo mucaahad ah ama waa zimmi ku dhex ku hoos nool dowladda muslimka mujtamaca muslimka ku dhex nool ama waa musta'man dowladdu ay fiisa siisay oo sidaa dhulka muslimiinta ku yimid oo muhimad mucayana intuu u yimid noqonaya wa haakada kuwaasoo dhanna iyagana xoolahoodu xaaraam way iyagana saas maana muminka waxaa loo cabiray waa sida khaalibka ah wa ilaa gaalo badan baa soo gelaya iyaguna xoolahoodiiyo dhiiggooduba xaaraam noqonaya saas maana ayib marka asalku waa saas asalku waa saas laakiin mararka qaarkood ayaa isagoon raalli ahayn xoolihiisii laga qaadaya raalli maaha isagoon raalli ahayn ba mararka qaarkood xoolihiisii loo loo dhex dhaafaya waa markay xuquuqi ku laasiiso xuquuqdii la bixin waayo saas maana sidaa soo marnay oo kale ninkii muxuu ahay daymoobay sooma mufliska ah somalila soo marayna dowladda u dhaafayso xoolihiis oo dadkii quramadaha xaqoodi siinayso isagana la sharayo sanadka laga joojinayo waa ka mid saasaa ka mid xaalado noocaasoo kalea imaan karaysa waxaa ka mida ah oo kaleeto masalan eh, dowladdii ayaa waxay u baahatay xoolo ay ku qabato masaalixda caamka sekadii iyo wixii soo aruurahayey ee baruuqda sharciga ku imaanaysana way ku filaan wey masaalixdii caamkayna waa loo baahan yahi la istaajiyo inay tujaarta iyo ganacsatada saarto xoola ay ka qaato oo masaalixda caamka lagu istaajiyo way bannaan tahay cinda kaiiri min alculamaa markaasi waxa way ama raalli ama ah, raalli ah waa lagu saari dixi baa lagu dhihi taan masaalixda caamka adduun mayso wadankii baa lagu difaaci jihaad baa lagu geli xuquuq baa lagu qaban haddaan tan la samaynina adiguna jiri mayso dalkuna jiri maayo dadkuna jiri maaya haddii adiiyo lexjecladaada iyo bakaynnimadaada laisu kindeeyo la yhahdo yaan loo dhawaani maya saas culimo badan baa fatwoonaysa marka xaalaad waxaa jira isagoon raalli ahayn xoolihii laga qaaday laakiin waa xaalaad mustasnaa waa xaalado lasoo reebay asalka qaacidaduse waa xadiidka iyo walaa takuluu amwaalakum baynakum bilbail ila an takuna tijaaratan can taraadi minkum saassaasa asal ah ruuxa muslimka inuu xoolihiisu u xaaraamya ha yaraada ha badna ab baabu alxawaalati wadamaan wuxuu baab u yahay alxawaala wadamaan waa laba laba baabo xawaalada waxaa la yidhahdaa xawaaladahan maaha oo lacagaha lacagaha kala wareegsiya maaha xawaala waxaa la yidhaahdaa naqlu daynin min dimmatin ilaa dimma waa in daynta la wareejiyo oo ruux laga wareejiyo ruux kalena lagu wareejiyo qoor baa laga wareejinaya qoor kalea lagu wareejinaya saas daraadeed alxawaala oo kutubta fiqiga lagu taqriibiyo halka lagaga hadlayo saddex ruux bay dhex maraysaa saddex ruux bay dhex maraysaa laba dayn isku leh nin baad dayn ku leedahay isaguna mid kaluu dayn ku leeyahy markaad u timid ba waxaad ku tiri weliyo dayntaydii isii diintaydii baan kaarnay markaasu wuxuu ku yidhi waniyo hebel baan dayn ku leeyahay asaga ku wareeg dayntaadi ka qaad soo kun shilin maada igu lahayn kun shilin baan hebel ku leehay ee hebel igaga wareegoo hebel ka raadso oo ka doono anaa la hadlay marka dayntii adiga ku saarnayd baad intaad qoortaada ka wareejiso baa waxaad u wareejinaysaa mid kaloo dayn aad ku lahayd baad ku wareejinaysa saasaa la yidhahdaa alxawaala taxwiil baa laga tilmaana waa wareejin wareejin ruuxii daynta kuulaa baad wareejin ku kale oo dayn aad ku leedahay baad ku wareejin ayagaa marka iska doonanaya adigiina meeshaad ka baxaysaa saasaad macnaha qoortaadi ku fayoobaanaysaayo muxuu ahaay aad ku daynbaxaysa xawaalada saasaa layhahda naqlu daynin min zimmatin ilaa zimma amaa damaanka waxaa la yidhaahdaa damaanka waa aliltizaam biixbaari dayn waay ah. yani waxa weyaan inaad iltizaamto in aad dayntan hebel lagu leeyahay xilligii loo baahdo inaad keenayso nin baa la haystaa nin baa la haystaa nin baa ku dhegan dayntaydii isii buu leeyahy adigaa intaa timid baa waxaa tiri war anaa dayntaada hadduu ku siin waayo ku siinaye iska sii daaniyo adugu waxaa tahay marka baamin baa tahay baamin baa tahay adaa dhammaanay xoolahaad ama markii horeba bixintoodiiba waa markii lagui wardayn isiiba waxaa teorniyo kuma aqaano ama kumaba aaminsana ama kuguma kalsooniye waa ku siinayaa laakiin ruux wixii haddaan kaa waayo aan ka helo isheg isii hebel buu ukeen markaasuu yihi hebelkan war maysiinaysaa waxyigi ninkan haddaan ka waayo haa anaa ku siinaysay baamin baata marka damaanaa la yidhaahdaa damaanada cadigana le wada damaanaan bahna kafaaladuna way ku macno dhowyahay alkafaala wadamaan way isku macno dhowyahay kafaaladuna waxa weeyaan ruuxa ku laazimay baa waxaad damaano qaadaysaa inaad keeni doonto markii loo baahay ruuxa laftiisii baa la haystaa ruuxan waa lagu dhegan yahay markaa waxaad tidhi waranaa xilligaas rabtaan idiin keenaya iska sii markii ruuxii inaad keento lagaa rabo kafaalay dhahaan fuqahadu inta badan damaanadana waxaa la yidhahdaa markii xoolihii lagaa rabo inaad bixiso ama aad keento waxay yidhahdaan damaana yidhahdaan marna waa laysu isticmaalayo kafaalada iyo damaanada midda kale midba midda kale booskeeda loo isticmaala saasa macnaha wax weyaan ay yidhahdaan farqigaana waa u sameeya marka waa waa min cuquudi eh, yani atawfiqa ila waan soo sheegnay rahanta iyo damaanada iyo cuquuddaasi ka mid tamaana ayib can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay sl rasulku wuxuu yihi matlulaniyi ninka waxhaysta ee aniga ah meermeerintiis uu meermeeriyo ruuxii daynta ku lahaa ulmun arintaasi waa gardaro idaa goortii utbica la raacsiiyo axadukum midkiin calaa malii'in mid buuxa mid haniyo wax haysto wixii iska bixin kara midk haddii lagu raacsiiyo falyatbac ha raaco haddii war ninkan dabagalniyo aniga iska kaydaayo ninkaasaan kuleeyahay dayno kaas aad raac kaas aad laguu diray waase goorma ida kaana malian waa markuu haysta waay midacyada haddii lagu diro kac ka qaado jimcaad ka heli sooma waa inuu mali waa inuu aniya almali huwa alaniyu sidaas maa muttafaqun caleyh buxaari muslim baa soo saaray wa fii riwaayatin oo liaxmeda u sugnaatay waxa weeyaan waman uxiila ruuxii la wareejiyo utbica iyo uxiila isku macnaha waman uxiila ruuxii la wareejiyo calaa maliin way macnaha lafdiga axmed saas wa calaa malii'in mid haniyo xoolihii heli kara ruuxii lagu wareejiyo falyaxtal ha wareego falyaxtal ha wareego kaas ha ku wareego saas wy bimacnaa eh, shuruud bay u dhigtayo xadiiska horta midka hore lafdig jumlada hore matlu lhaniyi dulmun waataan horay usoo marnay layu lwaajidi samana soo mar yuxilu cirdahu wa cuquubatahu waa tiyo kale xukunka sharcan uu leeyahay ruuxa isagoo dayntii heli kara inuu iska bixiyo haddana dadkii daynta lahaa warwareejinayo soo noqda soo noqda leh waa aalim waa aalim ulmiguna wuxuu keenayaa saaxiibkiisu inuu faasiq noqdo wa cala hada ra'yu ljumhuur culimada badankooda waxay qabaan ninkii heli kara dayntii inuu iska bixiyo dadka meermeerinaya inuu faasiq yahay wabittaali inuu saaqidu shahaadaya markhaati galaba oo meel adag ma gelin marka lanna marba hadduu aalim yahay aalimku waa faasiq faasiqna markhaati ma galo marka muxuu ahaayey saasuu xadiidku tilmaamaya waana ra'yiga jumhuurta wa taamaa midda xadiidka hadda loo diray baabka loo keenayo waa midda dambe waidaa utbica axadukum calaa malii'in falyatbac midkiin haddii ruux buuxa oo haysto wixii iska bixin kara la raaciyo lagu wareejiyo ha ku wareego shuruud bay leedahay culimmadu leeyihiin marka aad wareegayso ruuxaad ku wareegayso shuruud bay leedahay waa ka waxay leeyihiin rida muxiil midka daynta aad ku leedahay ku wareejinaya wareejinta waa inu isagu raalli ku yahay khilaaf kuma jirtaa isaga inaad adigu qasabtood tidhaahdo haddaadan lacagteydii aan kaa soo saari waaye qasab hebel iigu wareeji qasab kuma leeyi waa inu isagu raalli ku yahay inuu ku wareejiyo ayb shardiga labaad riba lmuxtaan cinda alagar culimada badankood say qabaan kan la wareejinayana waa inuu raalli yahay muxiilku waa wareejiya muxtaankuna waa kan la wareejinayo ee daynta leh sooma kaan la wareejinayana waa inuu raalli oo ma qasdi kartid oo ma dhihi karaysid ilaa wa ilaaba hebel xoolahaya ka raas dayn baan kuleeyahay war ma raba ninkan kama helaayo mana aadahayaniyo mayaad qasban tahay ma soconayso waa in anugu ku qanco in aan waxaygii ka helaayo waa inaan ribahayga ku raaco waa inuu raaliyahay kala wareejinaya waxaa kaloo isagana sharti saddexaad ah rida almuxaali calayhi laakiin taasi waa ra'yi shaad badankood waxay qabaan culimmadu ka isaga wax lagu wareejinayo ee saddexaad inuu raali yahay waxba sharti maaha inuu raali yahay waxba sharti maaha kii muxuu ahaayey daynta laga raadsanahaya raclub lahaa kii hore uu daynta ku lahaaye iska soo wareejinaya wareejintaa inuu raalli ku noqdaayo waxba sharti maaha lanna xaqa ninkanaale ka qaada saas khaasatan hadduuba yani waxa mararka qaarkood dadka waxaad adigu ka qaadan weyda hebel ka qaadan karaa ama wuu ka xoog badan yahay ama wuu ka baqayaa ama saaxiibnimo kalaa ka dhaxaysa isku wareeji inuu yidhahdo maya ma yeelan hebel aan igu soo wareejinay war khiyaar malihi soma khiyaar malihi kaasi rib isaga ridihiisu shardi maaha xaqa lagu leeyahay waa laga qaaday kaa ku wareegay hadduu raalli ku noqdo isagaa ka qaadan saas maana markaas soo diri soconayso shardiga afraadi waxay leeyihiin daynta laysku wareejinayo waa inay isku nooc tahay kan lacagtaad ku leedahay kaa lacagtaad ku leedahay waa inay nooc tahay laakiin kaas haddaad beriis ku leedahay adigana lacag ugu laha war beriis baan kuleehay beriis ka qaado soconayso laanna waxa laisku wareejinayo waa xoolo aan isku nooc ahayn xooluu mar haddayna isku nooc ahaynna iid iyo mucaawadaa gelaysa wax isdhaafsi baa gelaya wax isdhaafsi hadduu galana baycu dayn bidayn baa laga cararaya markaas iib hadduu meesha soo galo waxaa laga cararayaa labada dhinacba waa dayn laba daymood in laysku galaa meesha imaanaysa taasaa loo diiday saas daraaddeed waxa aad wareejinayso iyo waxa kaa aad ku wareejinayso aad ku lahayd xoolahaas waa inay isku nooc yihiin shardiga afraaday u dhigaan shardiga afartaa haddii la helo ayaa markaa waxay leeyihiin ruuxii la wareejinayey mawaajib bay ku tahay in uu wareego shuruud ah haddii la wada helo mise khiyaar buu leeyahay oo laazim kuma aha inuu wareegee kii markii hore uu xaqa ku lahaa buu ag joogi karaa wuuna diidi karaa wareegidda halkaas isku khilaafaya bacdu ahlicilmi waxay leeyihin waa zaahiriyada iyo xanaabiladu say u badan yihiin ibnu jariir tabari iyo waxay leeyihiin marba haddii shuruudaa la helo inuu wareego oo kaa kale ku wareego laazim ba ku maba diidi karo saasay maraya xagee laga qaatay u waxay leeyihiin waidaa utbica axadukum calaa malii'in falyatbac waa amar bay dheheen amarka asalkiisa muxuu waa faa-ideeya wujuubu saas daraadeed waa waajiba wareeg ninkaa xolihii ka raas laakin jumhuurtu waxay le waase culamada badankood qabaan laazim mehe waa istixbaab baa sunna haddii u ila qumanaasan khaasatan waa kaan soo sheegnayo inuu raalli yahay baa shartiga sooma cinda laktar inuu raalli yahay haddii ilaaba ilaaba wareeg lagu yidhaahdo meeshiina aad muxuu ahay ay kaaga muuqato inaada waxaagi ka heli karayn dee wareegi mayse kuma qasbin kuma qasbin ayib su-aasha kale laisweydiinaya waxay tahay hadduu raalli ku noqdo inuu ku wareego oo sidaa marka loogu wareejiyo ma kusoo soo noqon karaa kii wareejiyey maala kii uu ku wareegaybu wixiisi ka waayeyba ama uuba dhintayba ama uu ku rafaaday dib ma usoo jiiran karaa say u badan yihiin culimadu waxay leeyiin maya maadaama marka hore uu ku qancay waxbaa la ysdhaafsaday waxbaa laysku gatay abaa ribahaaga ninkaa ugu wareegay caqdi dhammaaday waay meelaad kusoo noqoto marka malhide waxaagii haddaad heshana khayr haddaad weydana hortaada khayr alla dhigo wabilahi tawfiiq warku waa dhamaa saasay badankooda qabaan culimmadu muxuu ahaayey alimaamu maalik bacli raxmatullahi isagu wuxuu leeyahay waxaa shardi ah ruuxa markii la wareejinayo waa inaan la kedinin waa inaan la kedinino waxaan saxsanayn iyo macluumaadaan saxsanayn waa in aan lagu wareejinin hadday soo baxdo in la tiray oo la kadiyey markaas ma haboono buui in laysku khilaafo maba haboono inuu soo noqon karo lanna markaa maxaa dhacay rish iyo khidaac baa dhacay sooma ruuxa muslimka marka xoolihiisaa ku lumaan meehe marka imaam maalik wuxuu le waa inuu xaq u yeesho inuu ku noqon karo ninka hore daynta uu ku lahaa saas w man oo yani lagu samey taqriirka lagu samey saas w man ayb an jaabiri radi allahu tacala canhu qaal tuufiya waxaa la oofsada rajulu nin oo mina anaga naga mid ah fakasalnaahu markaasaanu dhaqnay waxannaqnaahu waan udginay saas ma yani meelaan udgona maydka la mariyo wa kafannaahu waan kafannay uma kadibna aataynaa waan la nimid bihi rasuulallaahi baan ula nimid uma kadibna qaala wuxuu yihi acalayhi korkiisa ma yahay daynun wax dayna war ninkan dayn ma lagu leeyahy faqulnaa waxaanu ihi diinaaraani laba diinaar baa lagu leeyahay diinaaraani baa calayhi korkiisa waaba iska soo noqday fataxamalahaa ah, waxaa xambaaray inuu iska tagu dabca macnaha ku tukada iska dhaha fataxamalahaa waxaa xambaaray fataxamalahumaa labadii diinaar waxaa xambaaray oo tunka u ritay oo damaano qaaday abu qataadata abu qataada anaabisanay bu rasul ilahi faataynaahu markaasaa nabiga u nimi sal lay aslam waxaan ku ni rasuul ilahi qataada hawshii qaatay labadii diinaar meydka anaa ka bixinaya buui ayb faqaala abu qataada wuxuu yidhi markaa nabiga unimi sal l ataynaahu faqaala abu qataada wuxuu yidhi addiinaaraani labadii diinaar calaya korkayga wey anaa bixinaya rasul ilahi anaa ka bixinay faqaala rasul lah sal lay slm rsulku marka wuxuu yidhi xaqu lhariimi ruuxii daynta ahaa xaqiisii calayka saasaa qadar miyaa calayka korkaaga wa beri aw beri noqday miya minhumaa labada diinaar almayitu maydkiina waa ka beri noqday miya ah, abu qataada waa ruuxii daynta lahaa xaqiisii adiga korkaaga miya aduu ku raaca maydkiina waa ka beri noqdayoo waxba laguma le miya warkaas saasa qaala markaasa wuxu nacam aala alayhi markaasuu nabigu ku tukaday sal a markaasuu kutukaday rawaxa wariyey axmedu axmed baa tukaday axmed ah, baa wariyey wa abu daawuuda iyo abu daawud walnasaa-iyu wasaxaxahu waxaa saxiiyey ibnu xibbaana walxaakimu kadalika dahabi waa ku waafaqay waxaa taxsiiniyey haykami sheekh albaani bay kaga soo kale imaam hariibkuisanu ku taxsiiniyey xadiiska marka xadiis ayb xaqu lariimidaas cinda axmed waayrihi waxaa ku aroortay inuu nabigu sal lay slam qad awfa allahu xaqa algariib wa bari'a minhu lmayitu saas daliila waxay noqonaysaa xaqa algariib in la xarakeeyo oo waxay noqonaysaa qad awfa allahu alla wuu oofiyey miya wuu guday miyaa xaqa algariibi ruuxii daynta lahaa xaqiisii alla wuu guday miya abu qataad wa bari'a minhu lmayitu meydkiina waa ka bari noqday miya saasa markaasuu yidhi ha markaasuu nabigu ku tukaday sal lay slam axmed wuxuu siyaado ou ku daray markaa kadib maalin markay kasoo wareegtay aaskii meydka maalin markay kasoo wareegtay ayaa nebigu sal lay wasalam wuxuu la kulmay abu qataada markaasaa wuxuu ku yihi maa facala diinaaraan war abu qataada labadii diinaar maxay sameeyeen warka waran labadii diinaar xalkood ma bixisay waay markaasaa wuxuu yidhi inamaa maata amsi rasuulilahi bixintu deg deg badana shalay unbuba dhintay maydku shalay unbuu go-ay bu markaasa facaada calayhi min alhad berri oo kale haddana kusoo noqdo markaasaa wuxuu yidhi war labadii diinaar ka war wuxuu yidhi qad qadaytuhumaa waan guday rasuul bixiye markaasaa nabigu wuxu yhi sal ly slam alaana baradat calayhi jilduhu hadduu haragiisu korkiisa ku qaboobay buu nabig sal l sl markii laga bixiyey kadib ayuu haragiisii ku qaboobay intii hore waxaa ka muuqata meeshaasi inay nooca maa cuquuba jirtay soomaalidma marka saas weyaan xadiiskaasi bihadii ziyaada isagana waa saxiix cabdirazaaq wuxuu soo saaray oo min ariiqihi sidoo kaleeto ay ku warinaya abu daawud iyo nasaa-i ibn xibbaan intuba iyaguna ziyaado kale ku dareen siyaadadaasina waxay leedahay arrinkaa nabigu sal lay slam wuxuu samayn jiray intaan ilaahay u furin futuuxaadka intuusan xoolo helin oo gaalada ka qabsanin oo ila nabiga sal lay slam ilaahay xooluhu u furay xoolihii gaalada ka qabsaday hanaamtii ku qabsaday bay faygi ahayd soma ayb marka intuusan futuuxaadkaa helin bay ahayd markuu sidan samayn jiray falamaa fataxa allahu calaa rasuulihi sal lay slam markuu rasuulka ilahi alla u furay oo xoolo la helay ayaa nebigu wuxu sal lay slam ana wlaa bikulli muminin min nafsihi mumin kasta anaa naftiisa kaga awlaysan man taraka daynan facalaya waman taraka maalan faliwarasatihi ninkii dayn ka tegey anay isaaran tahay anaa bixinaya ninkii xoolo ka tegayna dadkii dhaxalkiisa lahaabaa iskale wixii intaa ka dhameena margu markuu nebigu markuu xoolo helay ruuxii muslimee dayn ku dhinta isagaa ka bixin jiray nebigu sal l sidaasay markii dambe ahayd saas maana xadiidka marka wuxuu faaideynayaa wuxuu faa-iideynayaa ruuxa meydka ee daynta lagu leeyahay daynta in laga damaani karo ayb waxaa kaloo faa-iideynayaa ruuxii daynta damaanay yaa dayntii lagu yeelanaya meydkii haddii laga dayamaanay waxaa la mida isagana kii noolaana waa la mid wixii aad ka damaanto ruuxa damaanada la siiyey kii uu daynta ku lahaana wuu ka raadsan karaa adigana wuu kaasoo raadsan karaa saas maana hadduu ka waayo kii uu daynta ku lahaa adigu inaad bixiso waad ku basbanta ka waruray kari oo waan iska lahaa iyo muxuu ahaay hawsha muxuu ninkan baan u naxsanaa iyo kaa socon mayso ah, abtibixi warka jooji saas daraaddeed baa nabiga sal lla alay waxaa ka sugan xadiidu abi umama cinda axmed waabi daawuud walbayhaqi ayaa nebigu wuxu uhi sal lla alay alcaariyatu mu'addaatun wاlmilxaةu marduudaة wاddaynu maqdiy wالzaciimu gaarimun caariyada la kala qaato alaabta la kala caariyaysto la kala ergisto wuxuu nebigu sal lay slam waa la gudayaa waxa la ismaaliyo xoolaha la ismaaliyana wuxuu nebigu sal lay slam waa la celinayaa hadii la xoolaha soo maalo markii ay caanaha ka dhan soo celi muxuu ahay saa ku yeelan maysa waa inaad celiso dayntana waa la gudayaa wzaciimu haarimun ruuxii wax damaanana waa daymaysan yahay bu nabig sal ruuxii damaano qaada oo xoolo damaanaaya waa daymaysan yahay isagaa lagu yeelanaya saas maa marka ruuxan hadduu ka waayo adaa bixinay ila damaano dhigay adiga kalsoonidaada xoolaa lagu siiyey sooma adiga kalsoonidaadaa lagu siiyey ama kalsoonidaadaa lagu fakiyey mar hadday sidaas tahay waa inaad bixiso saas maa ayib marka taasaa laga qaadanaya xadiisku faaidinaya wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku kaana wuxuu ahaa yu'taa mid loola yimaado birajuli ninka oo almutawafaa la oofsaday kaasoo calayhi korkiisa addaynu uu dan yahay ama almutawafaa la oofsaday calayhi korkiisa addaynu lagu oofsaday saanolika ama almutawafaa la oofsaday kaasoo calayhi korkiisa addaynu uu dan yahay isagoo dayn lagu leeyahay buu dhintay ninkaasaa nabiga loo keeni jiray sal ly sl maydkiis fayasalu markaasu wuxuu weydiin jiray hal taraka ma ka tegey lidaynihi dayntiisa ma uga tegey min qadaa'in wax lagu gudo lagu bixin karo xoolaa ma uga dhintay daynta fain xudita haddii loo sheego annahu isagu taraka inuu ka tegay wafaaan wax oofiyo oo guda xoolihii wax dayntii gudi kara waa ka tegay haddii la yidhahdo sallaa calayhi waa ku tukan jiray nabigu sal l an ruuxu marba hadduu xoolo dayntii bixin kara ka tegey ma daymaysna soma marka ugu horeysaba xooluhu ka dhintay baa dayntii laga gudaya marka waa ku jira nabig sal l wailaa hadduusan dayntii wax lagu guda ka tegin ilaa haddayna sidaa ahaynoo uuna ka tegin wax dayntii bixiya qaala wuxuu dhihi jira nabigu sal lay wasalam salluu tukada calaa saaxibikum war saaxiibkiin ku tukada waana saga tegi jira saaxiibkiin kutukada saxaabada kale u dhihi jira hor ku tukada saaxiib waana isaga dhaqaami jiray falama fataxa allahu markuu alla fura caleyhi korkiisa alfutuuxa furudyaalkii markuu ilaahay furudyaalkii uu u furay oo xoolo uu helay oo gaalada dhulka qabsado xoole ka qabsaday qaala wuxu uhi nabigu sal lay slam ana anigu wlaa midka yani waxa xaqnimo badan baan ahay ama midka habooni badan baan ahay ama midka dhow dhawaan badan baan ahay bilmuminiina min anfusihim baan uga dhowaansho badnay anaba waa xaqnimo badan muminka laftiisa anaa uga xanimo badan anaa uga dhawaansho badan faman tuufiyan ruuxii la oofsado walxaal calayhi korkiisa daynun ay dayni tahay fa calaya korkaygu ahaaday qadaauhu daynkaa bixintiisu anaa bixinay wixii dayna muslim lagu leey muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin oo lilbukhaariyi u waxay ahayd faman maata ruuxii dhinta oo walam yatruk aan ka tegin wafaaan oofin wafaaan waa wax xoolihii guda ah. waay oo xoolihii gudi kalena aan ka tegin saas lafdiga bukhaari ayib xadiidkani xadiidkii horuu lamid yahay xadiidkii hore xadiidka horu kamid waxay u deliishadaan culimadu faman maata wasahu ah walam yatruk wafaan waay sasaasay ma qora faan baa ayb xadiidkaasi marka waxay u deliishanayaan culimadu meydka marka daynta laga damaanayo oo laga qaadayo waa markuusan ka tegin wax daynta lagu bixiyo haddii uu ka tegay wax daynta lagu bixiyo xoolihiisii baa daynta laga gudayaa ilan xuquuqda ugu horreysa xoolaha ku laasimaysa ka midta ah. marka hore waa laga aastaya waa xaqa ugu horreysa marka laga aasto xaqa labaadee soo raaca waa daynta in la bixiyo ama dayn allah kuleeya ha noqoto ama dayn dadku kuleeya ha noqoto waa laga bixinaya daynta alle maala sakadii baa ka mid a waxaa ka mid a xajkii hadduu ku laazimay wahaakada nadar haddii lagu lahaa xuquuqda waa laga bixinaya lanna dayn ullahi axaqu daynta ilahay baa uga xaqnimo badan daynta basharka in la gudo marka dayntaasaa laga bixin dayntii bini aadamkaa laga bixin kadibna dardaarantii baa laga bixin intaa hadday wax ka soo xadhaan baa la dhaxlay halku marka waa dambeeya marka haddii uu wax ka tegay daynta lagu bixiyo waxay leeyihiin laga xambaari maayo bacd ahlicilmina waxay qabaan asaga oo ka tegay wax daynta lagu gudi karo oo xoolanahoo taajir oo qani ah baa haddana laga qaadi karaa oo koox kale ka bixin karaa masalada ku saabsan nabigu sal alay wasalam wuxuu dhihi jiray ku tukada waana ka tegi jiray keligii ma dad kaleeto asxaabul macaasi oo dunuub galayoo intay dhintaan nabigu sal lay slam uusan ku tukan jirin baa jirta salaadu janaaisada kitaabul janaais baana kusoo marray sida maalan ruuxa naftiisa dilay oo kaleeto ruuxa isdilay kuma tukan jira nabigu sal l marka waxay culimadu leeyihiin macnaheedu ma aha in ay xaaraam tahay in lagu tukado ee xikmad kalea meesha ku jirto nabigu salaadooda uga tegi jiray sal l inayna xaaraam ahayna waxaa ku tusi saxaabadu dhihi jiray ku tukada isagoon baa salaada ka tegi jiray xikmadda ku jirta waxay tahay bay leeyihiin muxuu ahaayey in uu adkeeyo macaasida noocaasoo kaleeta inuu adkeeyo arrinkooda dayn lagu dhimanayo waxaa ka dhalanaysa ay u badan tahay dayntii oo la fududaystaynataa sooma shaniga iyo arrinka daynta marka nebigu inuu adkeeyo daraaddeed buu salaadiisa uga tegi jiray sooma ila ruuxii hadii la yidhaha mujtamaci isgaarsiiyaan oo ninkii hebelaa salaadiisii maanta nebigu kuma tukanina waaba isaga tegeyba maxaa dhacay war ninkii dayn baa lagu lahaa soomaalba is ururin maayo marka maqsadku waa saas ujeedadu waa saas wakadalika kii isdilay kii isdilay waa ahlu waa ahlu oo nabigu sal alay aslam xadiis saxix muslim dhayk naartuu gelayaa khaalidan mukhalladan fiiha isagoo ku waaraya markaasuu weliba wuxuu isku yani waxa naarta gudaheeda isagaa wuxuu isla dhacaya isku ciqaamaya wuxuu isku dilay hadday sun tahay suntiibuu naarta dhexda ku cabahayaa hadduu mindi isku dilo mindidii misgelgelinaya naarta dhex isagoo ku jira wahaakada waa dembi aada u weyn marka isagana sidoo kaleeto lizajri nabigu dadka sal lay slam inuu arrintaa u cusleeyo uu uga tegey salawatu rabbi waslamu caleyh culimada qaarkood waxay leeyihiin sida shekh islam ibnu iyo keyrkiiba waxay leeyihiin waxaa maqaamkaasoo kaleeta istaagi karaya mujtamaca muslimka ah dadka muxuu ahaaye ay qadariyaan oy fiirsadaan oo afcaashooda ka tegidooda iyo ficilkooda wax weyn uu ugu fadhiyo ayagana waxa badan sida culimada aada loo ictibaariyo oo kale iyo dadka noocaas oo kalea ah salaadooda inay ka tagaan iyaguna waa heli karaan min baab maslaxadaas daraadeed oo nabigu fiirinaya salawatu rabbi waslamu caleyh saas man yani waxa weyaan sheekhyol baa salaadiisii ka ku tukan waayo saas man ujeedadu qasadku waa kaasoo dadka kalea la doonayaa inay kuwaana faataan amaa isaga ahaantiisu ruuxa in lagu tukadaay waxay ku xidhan tahay inuu muslim yahay marba hadduu islaamnimo ku dhinto gaalnimo uusan ku dhimanin dembigii dooniba ha ku dhintee xaq buu u in salaatuljanaaza lagu tukado sman marka waa in la helo a muminiinta ka mid a oo salaatuljanaaza ku tukada dadka intooda kale marka waa ka dhacaysa marka soo marnayo waa furuudulkifaayaadka ka midta ayb waxaa kale culimadu is hadduu nebigu dhintay salawatu rabbi wasalaamu caleyh booska oo dadka daymaha ku dhintay in laga bixiyo dayntii oo nebigu markuu waxelay kadib siduu samayn jirayah arrintaasi madaxda mawaajib bay ku tahay iyo dowladda mise arrintaas nebigii khaas ku ahay sal alay slam cala araajix iyadana waxa weye sida xooga badan baytulmaalka iyo bangiga dowladda waa in dadka daynta ku dhimanaya laga bixiyo daynta waa waajib madaxda saaran dowladda saaran ruux hadduu dayn ku dhintay mucsirna waxbana haysanin ila nebigu sal lay slam wuxuu ka biyahay xoolihii muslimiintu gacantu ku hay sooma xoolihii muslimiinta loogu talagalay wa xoolaha yaalla dowladdu haysa waa xoolihii muslimiinta loogu talagalay kan meydkana waa loogu talagalay kan noolna waa loogu talagalay kan meydka marka wuxuu ku dhintay waa in laga bixiyo kudhinta waa in laga bixiyo waa in muxuuna baytulmaalka laga bixiyo waa in bankiga waa in dowladdu tawalido saas maana xoolaha muslimiinta laga gudo maana ruux muslim oo dhiban saas maana ayib an cabdi bni saciibin an abihi an jadihi cabdi bni saciib can abihi can jadihi qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay slam rasulku wuxuu yihi laa kafaalata kafaala ma jirto fii xaddin xad dhexdeeda kafaalo ma leh rawa waxaa wariyey baa wariyey biisnaadin ku wariyey daciifan daciif ibni cabdi baa sidoo kale filkaamil ku wariyey isaguna wuu daciifiyey oo wuxuu leeyahy ayru maxfuud xadiikani ma xifdisna waa xadii daciifa lanna sanadkiisa waxaa ku jira la yihahda baqiyat ibn waliid oo mudallis ah ninka uu ka warinayana sheekiisana waa nin majhuul ah weliba can buu kaga wariyay baqiyana wuxuu caan ku yahay tadliiska noociisa ugu shar badan oo la yidhaahdo tadliisu taswiya waa ka la yidhaahdo axaadiisu baqiya laysat naqiya fakun biha cala taqiya ninka la baqiya axaadiistiisu nadiif mehe iska jir marka ninkaasa sanadka ku jira xadiisku saasuu daciif ku yahay bani ale amat lah sl aliil ku daciifiyey laa kafaalata fi xaddin muxuu ka hadlaya kafaala waa inaga hadda soo sheegna sooma maxaan ku kala farqinay damaanada iyo kafaalada ish lfarq bayna alkafaala waadamaana cinda alfuqahaa ya kafaaladu waa markaad soo sheekeynayso oo ruuxii lagaa rabo damaanaduna markaad samay keenaysa marka ruuxdaa xad ku waajibay qisaas baa lagu yeeshay jeedal iyo muxuu ahay baa lagu yeeshay maxkamadii baa haysata in la ciqaaboo la xadaal rabaa ma kafaala kafaalo qaadi kartaa ma dhihi kartaa markii loo baahda anaa keenaya hala iisii daayo ya maya xadiis soo sheegaya leesh leanna hadduu fakado maagaa lagu xadi xoolaha la garayo haddii ninkii aad dhammaantay uu fakado ama laga waayo so adiga lagaa qaadi maayo ayib ninkan qisaas baa lagu lahaa adaa kafaalay kafiilka ah uuba iska cararayba ma lagu qisaasi marka maya lagu maayo lagu maayo leanna dambiilihii ma tid marka saas daraaddeed baa xadiisku wuxuu leeyahay laa kafaalata fii xaddin wax qisaas iyo xad ah yani waxa wey kafiil kama noqon kartis ruuxii damiin kama noqon karis manaa xadiisku waa daciif xadiidku waa daciif sida uu kutusayo qisaasta iyo xuduudda iyo inaan damaano aan la aqbali karayninna waxaa ku tegay abu xaniifa alimaamu shaafici caleyh raxmatullah cilada aan sheegnay daraaddeed bay cuskadeen oo waxay leeyihiin damaanada xoolaha ruuxa waa laga gudi karaa laakiin kasaalada ruuxii badankiisii loo baahnaa ruuxani bedel kama noqon karo cuquubadii la rabiyey in la mariyana isaga lama marin karay sax hadduu gabodfal sameeyo oo dacati sameeyo tacsiir buu yar mudan karaa in la yaro edbiyo leero ganaaxa wuu mudan karaa laakin xad loo marin karayo alimaam abu xaniifa waxaadil abu yuusuf ayaa isagu wuxuu ku tegey in ay suuroobi karayso ruuxan ruuxad ku waajibay in kafiil laga noqon karayo waana sida imaam buhaari aleyh ramatla fi saiixihi uu u iishay alimam buhari aleh ramatla waa baabeeyey fi saiixihi sidaasuna rajaxadood moodaa inuu raja aasaar buuna ku rajaxay waxaa ka mid a ah afar uu soo arooriyo xilligii cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhu arda xilligii cumar ibn khaaab ayaa rag shaqaalihiisii ka mid a ah dowladda u shaqaynaya oo meel jiray ayaa wuxuu arkay nin muxuu ahaay xaaskiisa miyah xaaskiisa addoontiisa miyah saasoo kalea buu ka zinaystay markuu ka zinaystay ayaa marka ninkan dowladda u shaqaynaya arkay ninkiibuu ku dhagay marka xaddii inuu ka ofiyo damca ninbaa marka wuxuu ku yidhi wariga anaa xilligii loo baahda keeniya iska dah xilligii loo baahda anaa keeniya meeshii la saba anaa keeniya ninkii baa iska soo tagoo madiino yimid cumar buu u yimid qisadii buu u sheegay cumar wuxuu yidhi boqol jeebal iyo ziyaadu ku dhuftay weliba waa u siyaadiyey waa maslada lagaga doodo xuduudaha ma la siyaadin karaa sidoonu inaan la dhihi karan baan isku afasay kuwa xuduudaha go-an laakiin ma siyaad la siyaadin karaa cumar radi allahu tacala canhu ardaa dadka qaarkood oo uu u arko inay macnaha edadarradoodu sii badantay waxoogaa wuu yar kordhin jiray marka asarkaa iyo aasaar kaloo imaam bukhaari caley raxmatullah fi saxiixihi ku keenay oo ku tusaya in ruuxa xad ku waajibtay ruux uu damiin ka noqon karo oo kafiil ka noqon karayo xadiisku marka hadduu daciif yahay kafaalad iyo damaanaduna aslan wax qayba uusan jirin aasaartaasna xilligii khulafaa raashidiin ay dhacday aqbaleen masaladu waxaad moodaa inay u xoog badan tahay in kafiilku uu geli karo ama kafaaladu ay geli karto fi lxuduud watacziiraat laakiin waxaa laga maarmaan ah maxkamaddu markaa inay u badinayso ruuxani inuusan fakanaynin kanna uusan dayacayn markaas waxoogaa maarta marka taasaad moodaa inay xoog badan tahay lihadii aaaar xadii kale de waa daciifo xadii daciifa xukunkuma dhiso macna sidaas w hada bilahi tawfiq sal allahu wasalam cala nabiyina muxamedi wala ali sabi yaan uga faaidaysanana insha alla adaha waxaa dhacda buu leeyahay roobaa lacag loo soo diraya marka shirkadii mataqaano aan waxaa laga yaaba inuusan haysanin ruux kalaa marka odhanaya anaa garanaya halasi marka Eh, ruuxii waxaa dhici karaysa inay khalad lacdo oo lacagtii sidaa kula tago ama isagii joogo marka lacagta ayaa lagu yeelanaya ruuxa yidhi anaa damiinka ah ee bixiya baa lacagta lagu leeyahay shirkadda xaq bay u leedahay inay kii qaati ka dalbato kii yidhi anaa damiinkaa ah inay weydiisato labadaba xaq bay u leedahay hmm. wuxuu leeyahay muxuu ahaay xaaska haddii aada shart kula gasho inaad la guursanin qarig imaam axmed baa kii ahaa waa sharti laazima ah. sooma marka lima tuxallimlima tuxarimu ma axala allahu lak ma soo gelaysaa buuli calaa ra'yi imaam axmed maya leanno lima tuxarimu ma axala allahu laka waxa weeye shay ilaahay kuu xalaaleeyey oo aada iska xaaraamaysay tanise waxa weeyaan shay kuu banaanaa inaad samayso inaad ka tagtana kuu banaaneen oo dad shardi kula gashay oo ballan kula gashay inaad labadaa mid ka mida qaadanayso shardigaa dambeed gashay ayaa midka aad qaadatay laazim ka dhigaya asalkiisu laazim kugumahay khiyaar kuu furan bua inaad la gursatana kuu furnayd inaad keligeed iskala joogtana kuu furnayd soo saas ma ayib ayadiibaad shardi la gashood kusoo xirogelisood ku keentay kula guursan maayo oo shardi bini aadam aad la gasha maa yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud baa ku haysata marka heshiisyada iyo dallamaha oofiya shuruudaad galaysaan oofiya waxaa ku qasanaya ina axaqa maa awfaytum calayhi min ashuruuطi ma staxlaltum bihi lfuruuj xaq la oofiyo waxaa ugu xaqnimo badan wixii aad dumarka xubinkooda ku xalaashatay gabadhan xubinkeeda maxay kuugu ogolaatay maxaad u sheegtay markaad markay ku ogolaanaysa shardi ah inaadan la guursanan sooma haddaadan la guursanin oo shardigeeda ofisana xaraam maada ku dhicin maxaaraan baad ku dhacday maya xaraam maada samayn leanna way kuu banaaneen hal haweenaad ku gaabsato soo saas ma marka xaraam maada samaynin xalaal waa shay mubaaxa kuu banaan waa marka saas daraadeed waxaan leeyahay araajix ra'yigiimaam axmed baa xoog badan oo masaladu taxriir iyo taxriir leehe adoonkan laba xaalo mid alle u all tanna u baleeyey buu mid ka mida dad kula heshiiyey tii uu kula heshiiyey sharigii inuu oofiyo waa laga maarmaan ah. waa inaad kulxi kala gasho waay waa ilaa iyada xaq bay u leedahay iyada xaq bay u xaqeedu hadday tanaasusho waa khayr hadday tanaasuli weydo muxuu ahaayey xaq waxaa loo siinayaa inay isfasaqdo oo adoo diidan inay daana shardigeediba ka baxda nacam giisa aad isticmaalayso oodan adiga wax gashanaynin oo darbigiisa rabtanaad isticmaasho waa inaad idan weydiisato waxa la bilbilaya waxa waaye derbigaaga ku qaso xaq baa wada inaad derbigaaga ku qabsato tiirkaaga gashato laakiin derbigiisa laftiisii markaad isticmaalayso guri ka dhiganayso haddii derbi kaa amaada ku dhegsanina qorina maada gashanina wixiisi baad isticmaalaysa sooma marka waa inaad idin weysaysato waxyaalo badan baa ka laazimayo guriga marka dambe la duminahaye iyo waxyaalo badan baa ka dhalanaya xuquuq badan baa dib ka wax khasaaro la yidhaahdo dadka customka a ah looma sheegi karo waxaana controlaya eh, dunuubta dhexe central bankiga baa controlaya shuruucda wadanka dhaqaalihiisa u yaalla dunuubta u yaalla maamulaya marka caalamiyan waa systemkan reer galbeedka waay nidaamka reer galbeedka waay ee la kala qaatay ruuxa lacagta dhigtay asagu in wax u fuulaan mooye khasaare maba aqbalaba sinaba khasaare uguma imaan karo xunuugtii islaamiga ahayd iyo masaarif alislaamiya markay wadamada shuruucdaas oo kale ka jirto ay damceen inay ka samaysmaan ayagu waxaa laazim ku ah dadka ay xoolahooda ganacsi ugu samaynayaan akownadu waa laba akowna waa midka la yidhahda currency account oo waxa weeye waxaad dhigato unbaad ka qaadan soma ah, xoolahaagi unbaad kala baxaysaa wax haba yaraate ee heshiis iyo ku shaqayso iyo ha ku shaqaysanin xoolahayga markaan u baahdo aan hel ina hay waayo soma abcan bangiga xooluhu iska ooli maayaan xataa karinta account markaa xoolaha dhto bangigu wuu ku shaqaysanaya soma ammaanaad adigu u dhiibatay laakiin mar hadduu bangiga ku shaqaysto dayn buu ku noqonaya oo adiga dukaanka markaad turto haddaan kuu keensano ku idhahdo war kunkan shilin ii hay ood kunkiisadaad dukaanka dhexgeliso aad shaqada dhexgeliso ammaano waa ka baxayaa wuxuu isu bedelayaa dayn buu isu bedelaya aan kugu leeyahay xikmadda udhaxaysa maxay tahay farqigu xagee ka imaanaya marka haddii intaad dayntaan kuu dhiibtay maqalka ii geliso meeshan cagta la geliyo kunkaygii aan kuu dhiibto meesha aad igu xifiddo iyo haddaad dukaanka ku dhex dartood ku shaqaysato kala duwan wuxuuna kala duwanaantu ka soo baxaysaa kaba soo qaad masalan dukaankiibaa loo soo baxay wixii ahaa jiyaalay baa la qaatay labada xaalo xukunku waa kala duwan yahay haddaad dukaankaaga dhex gelisay ammaanooyinkii ood ku shaqaysatayna aniga waxba igama khasaaraane deyn baan kugu lahaa waxaa la dhacayna adaa lagaa dhacay sooma waxaygii aniga waan kugu lehay leanna ammaanadaydii deyn bay isu rogtay haddiise meeshii lacagta la dhigi jiri intaad ii dhigto iyadoo meeshii ii taala balaayo ku habsato ama gubto ama tuugu usoo dhacdo oo saa lagu qaato ammaanay ahayd wamaa cala almuxsiniina min sabiil waxba kuguma lihi soma marka bangiga xoolaha la dhigtay ma oolayaana wuu ku shaqaysanaya soo saas ma mar hadduu ku shaqaystana waxay isu bedelaysaa dayn bay isu bedelaysaa kaasi marka waa akownka noocaas alwadaa'ic jaariya la yidhahda ama xisaabu ljaari ba la yidhahda laakiin waxaa jira akowno khaas ah oy ugu talagalaan bangiyadu ruuxa lacagta dhigta in loogu shaqeeyo isagiyo bangiga heshiiska dhex marayahay waxaa la yidhahdaa mudaaraba la yidhahda mudaaraba yani alla xoolihii baad leedahay bangiguna waa muruqmaal xoolihii buu ku shaqaynayaa wixii ka soo baxana waxaad ku heshiinaysaan baasantii aad ku heshteen baad uqaybsanaysaan mucaamaladu marka waa saas akawnada marka islaamiga waxaa la bangiyada islaamiga ah waa inay qaabkaa u shaqeeyaan lacagaha ay dadka doonayaan inay wax u saaraan waa inay uga qaadaan dad kale u sheegaan heshiiskay la gelayaanna waa inuu noqdo lacagtan waan ku shaqaynaynaa wixii ka soo baxa adiguna barsantigaasaan leedahay annaguna barsantigaasaan leedahay haddii khasaaraha laga aamuso oo la sheegin sharca waa iska laazimba laakiin dadku waa inay og yihiin afka looga sheego la socdaan central bankina maadaama uu diiday khasaare lama sheegi karo inta laga aamusa hala mucaamaloodo laakiin waa inay bankigiiyo dadkooda og yihiin khasaare hadduu yimaado ruuxa xoolahana wuu khasaari xooluhu wax ka khasaari kii xoogiiyo bankiga shaqadiisiina xoogiisii u khasaaraya waa inay meesha ku jirto in la sheego waxba laazim maaha laakiin waa in ama curfan ay ugu jirto ama lafdan ugu jirto haddayna dunuubtu baabkaa dadkaba la soo qaadinba oo lacagihii dadka iska dhigtaan waa sida hadda mar badan dhacaysa way iska dhiganayaan waa la dhiganayaa dadku waxay u dhiganayaan in badanoo ka mid a ah, akownkani nooc imtijaazaaduu leeyahay wabitaali waxay rabaan inay helaan kaladuwan baa gulaysa waana ishkaaliye imaan karta w ishkaaliye imaan karta waaye oo khalad ah lacag kastaad ka tubinna waa dulsaar riba waay ama bangiga bixinaya islaami ha noqdo ama bangiga bixinaya ribayo ha noqdo lanna muhimadu maaha aniga ribowi baa la dhahaa ana islaami baa la dhahaa magacyada waxba ma bedelaan soma mucaamaladu hadday mid tahay magacu waxba hagaajin maayo qasta marka waa in heshiiska la garayo ay ku caddahay haddii heshiiska aan lagu cadaynin curfa waa inay dadku u garanayaan haddii xataa laga aamuso haddii laga baqo central bank iyo nadaamka jiro laga baqo waa in dadka marka heshiiska lala galayo walow qoraalba hadday doonayaan u saxeen waa in afka looga sheego an xukuumda sharcigaa carabna way ku dhacaan iyo lafdi kitaabana way ku dhacaan soma marka markay ugu yarta waa in dadka afka looga sheega hadii looga sheegi waayo markaas waxa siyaadada tamid ribay noqonaysa kamsiga faaidada lagu qaysanayo aan la sheegin cabdigu waa bail bilijmac khilaaf kuma jiro lanna waxa weyaan waa meelaha nisaacu ka imaanaya adiga waad shaqaynaysaa muruqaagaad maalaysaa waad dhiyeysa waad arsaadaysa alla xoolihii baan leenahay waa inay caddahaysaa idada soo baxda qaabkaan u qaybsan doono fuqahada waxay isku waafaqsan yihiin haddayna caddayn qaabka loo qaybsan doono caqdigaasi caqdi saxma sharcan waa baadil saas furitaanna ma aha wuxuu dhahday dayntii baan ku siinaya waxaan ujeeda meherkaagii baan ku siinaya ay u qaadatay waan ku furhayaana fahamsiga inayna furitaan ahayn eh. inuu xaqaydii yahay fahamsii hadday fahmi weydana oay ku tiraahdo waan kugu lahaanhayaana ha kugu lahaa qiimaha marka la bixinayo shari ma aha inaad markhaati geliso meerta markaad bixinaysa waxba shari ma inaad markhaati geliso ayb laakiin way fiican tahay si hadhow soo aawna nisac iyo murun imaan eh, ninkii lahaayoon ogeyn baan dayn ka qaataa haddana waan soo celiyaa aain baa hayaanada dukaanka aad ka shaqaynayso ama xoolaha mas-uulka ahow ama shaqaalo caadiya ka ahow wax aad ka daynsan karto ma jirto oo ninkii ilaha uusan ku ogolaan haddaad ka qaadato khaa baa tahay xoolaha aad qaartayna xaaraan bay kugu tahay haddaad soo celisay haddaadan soo celinba dambiilaas lanna laguguma dhiibanin inaad daysato maxaa lagugu dhiib waxaa lagu dhig inaad wakiil ka ahaato isku shaqayso ajiib baa tahay xoolaha ruuxu iska lahaa isagoon idmin sina uga isticmaalkasa adg haddaad rabto inaad isticmaasho waa inaad idankiisa hayso idan guud waa inuu ku siiyo ku yidhaahdo wixii aad uga baahato ka isticmaal kadibna soo celi idanka haddaad haysto ahlansa caruurta markay dhashaan timaha laga xiirayo maxaa lagu miisaamaya buu leeyahay ninkani su-aasha waxa weye waxaa lagu miisaamayaa gramkaa lagu miisaamaya markii la miisaamo wixii ay noqdaan oo waxaa la bixinayaa fida xadiidu faatima xasan iyo amse xuseen xasan baan maranaya markuu dhashay ayaa nebigu xamray sal lay wasalam inay timihiisa miisaanto kadibna timahaasi miisaankoo noqdaan oo fida ah inay sadaqayso marka waa sunno caruurtu markay dhashaan ayb janaabaa igu waajibtay jumca soo gashay hal qabiisma igu filayaha buu leeyahay culimada qaar baa qaba sida axwadkaana inaad laba qabiis qabaysataa fiican marka wuxuu leeya ninka uu cumar jeellay ma kafiilkiiba mise waa ninkii zinada galay waa ninkii zinada galay dama ninka kafiilkaa lama jeelin dooba ma la macaamuli karaa hadduu islaamo salaanta ma ka qaadi karaa hadduu ku salaamo murtadku iska waran hadduu ku yidhaah waa nabadde laakiin asalaamu calaykum haduu ku yidhahdo wacalaykum asalam hadhihi ama mucaamalada kale asal ahaantiisa xukunkiisa sharciga in la dilo waay man badala diinahu faqtuluuhu bu nabig sal ninkii diintiisa badala dila rag ahaaba dumara ahaaba cala raajix jumhuurtu say qabaan ayb ama mucaamalada dunyawiga ah mucaamalada dunyawiga ah ee beyca iyo shiraha iyo mucaamalaadka noocaasa munaafiqa murtadka gaalka wayna dhex mari karaan mucaamalaadka dunyawiga iyagu dhib male haddii aadan markaas tabar loo hayn waay haddii tabar loo hayo waa in xadda laga oofiye waay maashaalla labadii su-aale hore lamid oo aad bay u badan taha mooda xoolaha hoos loo isticmaalayo dukaamada laga goranahayo waa maanaxuma markaa laska ilaali insha allahu tacaala aaadiiaoa a nabina mxamed l ali